رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد xalay waxaanu ka dhammaanay walilahi alxamd alqiyaas iyo qeybihiisa kala dunaa ee waxaan soo barannay masaajir aladila amaba istidlaalka uu ka iman karo fi lfiqhi amaba fi الsharc masaadirtaasu inay tahay min alkitaabi wa الsunnati w اlijmaaci w اlqiyaas hadda waxaa dhici karta adiladii inay iska hor sidee marka suurtagal ku tahay in iska hor imaadkaas inoo muuqan kara innaga oo bini aadam ah oo maankeenu uu gaaban yahay sidii aanu u maarayn lahayn ama isu waafajin lahayn hori horaanba waxaa habboon in ama waajib inagu ah inaan fahmno in adulladu aanay isduqaynin aayad aayad diidaysa ama xadiid aayad diidaya inaanu jirin laakiin iska hor imaad hadduu muuqdo waa aniga fahamkayga gaaban binaan calaa fahmi addaxl aniga idraagkaygu gaabayn anaa fahamkaygu gaabayn anaa bini aadam caqligaygu xadidayn laakiin ilaahay aayaadkiisa iyo ilaahay hadalkiisa iyo rasuulka hadalkiisa ma buriyaan laakiin haddii ay noo muuqato wax u muuqda wixii inay isburinayeen maxaa laga yeelayaa baabka marka waxaanu gelayna waxa loo yaqaan altacaarud wa min almucaarada iska hor imaad tacriifu altacaarud lugatan altaqaabulu waa iska soo horjeesasho iyo atamaanucu isdiidid labadii shay inay muqaabil isku noqdaan isla markaana ay isdiidaan waistilaaxan erebixinta sharciga ahna taqaabulu daliilayni labadii daliil oo iska hor yimaado wey bxayثu yukhaalifu halkaa uu khilaafayo axaduhumaa labadii daliil mid ka mida alaakhara kan kale laba daliil oo aada moodid inay isku taagan yihiin uu midba midka kale uu duqaynayo ay saa u muuqato weeye sidaasaa loola jeeda atacaarud wa aqsaamu atacaarudi iska hor imaadka qeybihiisuna arbaca afar al alwal kan koowaad an yakuuna inuu ahaado tacaarudkii bayna daliilayni laba daliil labadaa daliil oo caamayni ee caam ah laba daliil wey daliilka noocaan noo noocaan waxa isduqaynaya ee innaga inoo muuqda inay isduqaynayaan waa laba daliilo caama walow marka wuxuu leeyahay markii laba daliilo caama ay iska hor imanayaan arbacu xaalaatin afar xaaladood afar xaaladood kama mara alxaala aluulaa an yumkina aljamcu baynahuma inay suurtagal tahay labadaa daliil ee caamka ah in la heshiisiin karo oo la isku keeni karo bxayu yuxmalu kulmin minhumaa calaa xaal halkaasoo mid kastoo iyo ka a xaalad gaara lagu xambaarayo oo laa yunaaqidu alaakhara fiiha oo kan kale aanu kaga hor imanayn aanu ku burinayn fayajibu aljamcu markaa waxa waajib ah labadaa xaaladood oo ay ku kala duunaan karaan in lagu xambaaro yani bimacnaa inaanu daliilkanna wuxuu ku socda bari kanna wuxuu ku socdaa galbeed labada shaqo iskuma laha oo aan kala jeedino habka waa habka tallaabooyinka ugu horreeya ee lagu heshiisiin kara adilada wey mithaalu dalik kaa tusaalihiisa wuxuu yahay qowluhu tacaala linabiyihi sala allahu aleyh wasalam ilaah markuu nabiga uu ku lahaa wa inaka la tahdii ila siraati mustaqiim maxamedo adiga waxaad dadka ku toosisaa wadada toosan ashura aayadda kontan iyo labaad wa qowluhu tacaala ilaahay markuu leeyahay innaka la tahdi man axbabt aduu ciddaad jeclaatid ma hanuunisid aayaaddii horena waxayna tiri latahdii waad hanuunaysaa aayadda dambena waxay tiri la tahdii ma hanuuninaysid tii hore hidaayad ayaa loo sugay nebiga sala allahu aleyh wasalam talabaadna maxay diiday nebiga inuu hidaayad leeyahy sax waa laba daliil sooma waxaa le waljamcu baynahumaa kulminta labadaa daliil aanu kulminayno waa in la أن ana alaayata alula aayaddii koowaad ee lahayd latahdi ila siraaطi mustaqiim yuraadu biha hidaayat dilaala waxaa loola muraadayaa hidaayadii ahayd wada tusinta ila alxaqi dadka xaqa in la tuso wa hadihi haabitat li rasuuli lahi sal alla alay waslam taa وhdي hاaبة للرasuuل inaad dadka wadada tusaada wadadana wadadii jannada lagu tegi lahaa tanna waa tii baطilka ahayd naarta lagu tegi lahaa tan waa tii naarta lagaga badbaadi lahaa tan waa tii maaragtay naarta lagu mutaysan lahaa inaad dhahdid nabiga taa wuu leeyahay sax wاlآيaة الثانية aayadda labaadna yuraadu biha hidayaة التwfiiqi lilcamali hidaayadii ahayd towfiiq in qofka la waafaji camalka wey wahadihi biyadi اllahi tacaalى taana ilahay gacantii unbay ku jirtaa laa yamlikuha arasuulu sala allahu alayh wasalam walaa hayru nebigana ma hanan karo cid isaga kasoo hartaan ma hanan karto haddana waxaan leenahay hidaayada laba tafsiir bay leedahay hidaayatu bayaanin waha hidaayat tawfiiq hidaayatu bayaanin markay tahay nebiga inuu wadada cadeeyo waa leeyahy laakiin hidaayatu tawfiiq in wadada qofka la haleeshisiiyo oo ahlu janno laga dhigo taa yaa iska leh ilaah iska leh marka waxaa leeay labada aayadood midii koowaadna daliilkeeda waa caam midii labaadna waa caam labada aayadood isma burinayaan oo midna waxay ka hadashay hidaayatu bayaanin midna waxay ka hadashay hidaayatu tawfiiq halkaa marka ma ka dhex baxinay tacaarudkii inoo muuqan lahaa waan ka baxnay ithnaan xaaladda labaad fa in lam yumkin iljamcu hadday suurtagol noqon weydo labadii daliil in la jamciyo falmutaakhiru kan dambeeyeybaa naasikhun wuxuu barabixinayaa oo nasakhayaa ayaa naasikhun ah dheh isaga wax nasakhaya in culima ataariikhu haddii taariikhda la ogaado fa yucmalu bihi waxaa lagu camalfalaya kii dambeeyey duuna alawali kii horreeyey lagu camalfali maayo waxaa la yidhi waxaan isku daynay inaan heshiisiino waan ku guulaysanay sida xaaladii koowaad ishkaalka dhammaa waa ku guulaysan weynay soo maha waa tanna inta waa saari weyna tanna inta waa saari weyn nas labadii nas baa dib ugu laabanayna waxaan lenahay horta labadooda yaa dambeeyey labadoo kan baa dambeeyey haddana waxaan leenahay kii dambeeyena waa naasikh kii horeeyana waa mansuukh oo waxaan qaadanaynaa kan dambeeye maadaama wax nasakhay laakiin shardi waa inaan taariikhda naqaano wa inaynan bihawaana aynan dhihin naskan ayaa naska kala nasakhay wa inuu jiraan dhahno historically waxa la ogyahay aadan inay soo degtay sanadkii tobnaad tanna ay soo degtay sanadkii labaad tan sanadkii tobnaad soo degtay maadaama ay dambaysay oo waqtigii nabiga uu dhimanaya ay ku beegnayd iyadaa nasakhaysa tii hore hadalka waa fahmi soo ma mithaal tusaale waxaa ah mithaalu qawluhu qowluhu jala wacala fi siyaami ilahi markuu soonka ka hadlay wuxuu yidhi faman tatawca khayran fahuwa khayru lah wa an tasumuu khayru lakum qofkii tatawuc la yimaada wanaaga saasaa wanaag badan laakiin inaad soontaan ayaa idin wanaagsan fahadihi اlآayaة tufiidu الtakhiira bayna اlإطcaam wالصiyaam maca tarjiix الصiyaam aayaddan waxay noo faa'iideyneysaa in layna door geliyo ama qofka in la siiyo doorashada ah inuu isagoon soomin fidyo bixin karo iyo inuu soomo labadaa doorasha meesha taal maca tarjiixi siyaami saa ay tahay haddana waxaa kafadda sarrayse la siiyo la arjaxay qofki inuu soomo aayadda waxayna tiri haddaad doontaanna fidyo bixiya haddaad doontaanna sooma keli laakin haddii la raba mid in la door bido soonkaa la qaataabay aayaddu ina tiri sax aayaddan maxaa laga fahmay faman tatawca khayran fa huwa khayru lo qofkii fidyo la baxay waa la bixi karaa wa an tasuumuu khayru lakum laakiin inaad soontaan baa hee wanaagsan maxaa laga qaatay markii bir ramadaan la gaaro ama fido bixi ama soon laakiin soonka qaado aayadda ta saasay ahayd wa qowluhu tacaalana ilahi wuxuu yidhi faman shahida minkum ishaara falyasum qofkii bisha haleelo idinka idinka mid ah, ha soomo waman kana mariidan o calaa safarin faciddatu min ayaami ukhar qofkii xanuun ama safar dartiina arrinkaa kaga mashquulana dibdima ha ka soo qallay aayaddan arag waxay tidhi aayaddii hore optional wey soonka waad soomi kartaa waad ka tegi kartaa laakiin aayaddan waxay tidhi qof alla qofkii bir ramadaan halaala waa inuu soomo joyce ma leh waad xanuunsan tahay sooma dibdima ka soo qallee safar baa tahay sooma dibdima ka soo qallee laakiin ma tegi karta maxaa muuqda labada aayadood inay mid optional ah oo doorasho bixisay mid tiri ikhtiyaar ma jiro waa obligatory waa in la soomo haddaba waxaan leenahay aayadda dambe tufiidu tacyiin الصiyaami aadaan fi xaqi gayri اlmariidi wاlmusaafir waxay faa'iideynaysaa in soon loo cayino soon adaan la gudanayo fi xaqi gayri اlmariid wاlmusaafir qofka hadduusan xanuunsanin musaafirna aanu ahayn soon waxaan ahayn inaan laga rabin wa qada'an fi xaqihimaa haduu xanuunsan yahi musaafirnihu inuu qallaynaya aayaddu tilmaantay laakinaha waxaan leenahay aayaddii hore aayaddan isma buri isma burinayaan oo muta'ahiratun an alula tii horraysa way ka dambaysa maxaan leenahay marka fatakunu aayadda dambe waxay noqonaysaa naasikhatan midii barabixisa lahaa tii horeysay kama yadulu calى dalika siduu muujinayba xadiidu salmt bn alaqwac athaabit fi saxiixayni wa gayrihima sida ee saxiinka ku qoran iyo kutubta kaleba ku qoranba macnahaas marka laga fahmaya waxaan leenahay marka aayaadii hore ee u muuqatay inay ina siisay ikhtiyaar ah qofki inuu soomi karo inuu fida la bixi karo iyo aayaddii dambe ina leh waa in la sooma iskama hor imarayaan waa haddaan qabanno tafsiirka leh laba aayadood tacaarud baa ka dhexeeya wailaa ibn cabaas iyo ragga la midka tafsiir meel kale laga baxay aayaddan aayad mansuukha maaha waxay ka hadlaysaa asheykh qofka da-da ah iyo waxay ka hadlaysaa waa tan baabka uu alxaamil walmurdici waa tan baabka la geliyey oo aayaddu mansuukh maaha waa tani bacda mufasiriin marka leeyihi laakiin calaa fardi kaba dhig in labada aayadood ay tacaarud u muuqdaan waxaan leenahay tii horena waxay ka hadashay xaalaad hore ay ahayd waa la nasakhaba mansuukha tan afar xaalaod baa layna yiri marka laba daliil caama ay u muuqdaan inay isduqaynayaan xaaladda afaraad fain lam yuclam اtaariikhu cumila bاraajix in kana hunaka murajix haddii taariikhda la garan waayo ama aanan la oqoon kan raajixa ayaa la qaadanayaa kan xoog badan haddii uu jiro wax xoojinaya marka hore waxaan yidhi waan isku daynaa inaan iswaafajino waan ku hongownay talaab kale aanu qaadno waxaan idhi aanu baarbaarno intaasoo mid nasakh la helaa waan ku guulaysanay la gartay ama waan ku guulaysan weynay waxaan raadinaynaa taariikhda markaan garan weyno waxaan leenahay labadooda yaa xoog badan lakin waa inaan helno external factor caamil khaariji ah ee xoojinaya waa in la helo miaal dalik tusaale kaa waxaa ah qowluhu sal allahu aley wasalam man massa dakarahu falyatawada qofkii xubintiisa taran ka taabtaayey ha weysaysto waa xadii wa su-ila can arajul yamasu dakara nabigu waxaa la weydiiyey can arajul yamassu dakara nin xubintiisa taranka taabtay a calayhi lwudu rasuul allah qofkaas ma weysaa laga rabaa markaasuu yihi laa maya inamaa huwa bidcatu mink waa qeyb adiga kaamida mida ah. xadiidkii horena muxuu lahaa qofkii xubintiisa taranka taabtay hee ha weysaysa xadiidkan muxuu leeyahay waa xubin adigii kaa mid ah, maxaad uweysiisanaysa fa yurajaxu alwalu kan koowaad baa la xoojinayaa oo ah qof alle qofkii xubintiisa taranka ay taabtay inuu weysiisanayo limaada liannahu axwad maxaa yeele kaasay dhowrsanaantu ku jirtaa safe sideka waa sida waliannahu akharu turuqan maxaa yeele turuqda marka laga hadlaya isagaa badan wa musaxixuuhu culummada xadiidkaa saxiix ku tilmaamana akar iyagaa badan wlأnahu naaqil maxaa wuxuu dadka ka rarayaa can اlasl asalkii fafiihi waxaa dhex hada ziyaadaةu cilmin cilmi dheeraad oo la yimid waa man lii cindu cilm muqadam calى lii maa cindu cilm ilmuhbit muqadam calى annaafi meesha la dho xadiidka leh qofkii xubintiisa taranka taabta ha weysiisto ayaanu arjixinay sababta aan u waxay tahay afar sababooda meesha sababta koowaad waxaan nidhi okay qofkii xubintii buu taabtay wuu weysaystay soo khuruuj min alkhilaaf soo ma khilaaf kuma jiri sooma hadduu weysaysto maxaa weysaysta miyaa leeda miyaa leeyahay yacni xataa adoo weyse ku dhoorantaa waad weysaysan kartaa soo maha oo weli aaminsan inay weysada kaa jibin weysada cusboonaysiin kartaa laakiin ka waran haddii qofku weysada uu ka tago cind allaahina ayba tahay ilan aniga ma ogi inuu raajixa uu yahay in la weysiisanayo soo kumaana dhicin marka shay manhiyu canhu ah soo ma idan marka badbaada halkay ku jirtaa halkii laysku khilaafi lahaa aan iska weysaysto maba rabo culama waxay tiri culama waxay tiri hilibka gelem laga weysaysan mise laga weysaysan ma haddaan iska weysaysta ka waran laa shaafici walaa fulan shaqadeeda maaha marka kow axwat waa kan safe side laba walinahu akharu turuqan marka dib loo raaco duruqda xadiidkan uu ku isaga isagaa badan kulamaa tacadadat turuq اlxadiidi kulamaa tataqawa bibacdiha way isxoojinaysaa kadibna halka waxaa noo baxaya in meeshan e, xadiidkan uu ka xoog badan saddex wa musaxixuuhu culammada xadiidkaa saxiix ku tilmaantay akar way ka badan yihiin inta xadiidka kale saxiix ku tilmaantay qodobka kale wuxuu yah walinahu naaqilun can اlasl asalka muxuu yihi asalka muxuu yihi qofka inay weyse u dhowranta sooma xadiid baa ina yimid wuxuu leeyahay waxaa taabatay xoog xubintaada taramka ah muxuu iga raray asal asalkii oo ah inaanan weysaysan markaasuu yidhi waad weysaysanaysaa halkaa ziyaadatu cilmi baa lagu magacaabaa fuqahadu waxay ka mid tahay waxyaabaha tarjiixaadka waxaa ka mid a ah, laba raawi hadday iskhilaafaan ama laba laba faqi waxaan leenahay ninka qofka muthbitka labadan waxaan isku khilaafnay maalan waxaan albaabka ma roob miyaa da nin baa intuu yimi wuxuu yidhi roob baa da-ay qof nin roob ma da-ayo labadaba hadalka yaa la qaadanaya hadalkiisa la qaadanaya yaa hadalkiisa la qaadanaya aan hormarinaynaa waxaan hormarinaynaa kalna roob baa da-ay asalka muxuu yahay inuusan roob din lakiin ninkan muxuu noo keenay shay ekastara ah. wax ziyaado la yimid halkaa marka waxay dhahaan qofka muthbitka ah kan wax suga ayaa hadalkiisa la hormarinayaa kan aanan sugin waa laga hormarinaya kan suga ee wax soo kordhiya ee information ekastara keena ayaa hadalkiisa la hormarinaya waxaa laga hormarinaya kan waxba aanan keenin maxaa inuusan roob jirin inaga dhan waad ogna hadda dibadda marka laga soo wado bax eh, nin walba masaajidkuu soo galay jawi wuxuu iska ahaa jawi sax wey roob ma jirin laakiin qof baa yimxi roob baa da-aya wuxuu keenaya kasra knowledge qof kan marka ziyaada la yimid isaga waa laga hormarinaya marka inaan la weysaysan waxba nooma soo kordhin laakiin in la weysaysto wuxuu noo keenay cilmi ziyaado ah maadaama muhbit uu yahay isagaan hormarinin waxay ka mid tahay waxyaabaha nacam waxaa haddan isku waafajinayna soo ma maadaama labada nabi sal laakiin kan xadiidku wuxuu tadamunkiisa muxuu ambaarsan yahay muxuu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay aqoon ekastero xambaarsan yahay ta kale xadiidka waxaa muuqata in jiijiid fara badan uu soo galay bidaliil musaxixu baa layidhi haddana waxaa muuqata haddana jiijiid kale soo marayoo waa tartansiinay haddana waxaa noo soo akharu turuqan waa fahmna soo ma marka halkaa marka waxaa noo soo baxaya mid ka mida inay faro ku godan tahay baabkana dabcan waa waa dheer yahay masaladan iyada laakiin mithaal ahaan baan kan loo soo qaatay fain lam yuujad murajixun haddii aan la helin wax xoojiya labadii xadiid ee inoogu muuqday ama laba nas inay ishardinayaan wax kala celiya oo yidhaahda adaa raayay haddii la waayo wajaba tawaqufu waxa waajiba in laga istaago marka walaa yuujad lahu mihaalun saxiix tawaqufkaasna wax tusaale rasmi ah ee saxiixa ila alaan looma hayo tusaale fara badan way sheegaan fi kutub alfiqh laakiin ma xoog badna haddaba waxaan leenaha marka afartaaw in mid meel lagu xambaaro in mid la yidhahdo oo mansuuq haddii taariikhda la ogaado haddaan taariikhda la ogaanina kan raajixa la qaato raajixun oo sidaa u noqdo haddii intaa la waayo in laga tawaquf waa bayna maada bayna daliilayni caamay alqism athani qeybta labaad an yakuna atacaarudu bayna khaasayn laba nas oo khaasa ah. hadda marka ma moodayo inaa u baahantay inaan sharxa ma huwa alcaam ma ah huwa alkhaas maxaa yeele waxa aan waqtiga kusoo luminaba waa caam iyo khaas iyo mutlaq iyo inaan barano falahu arbacu xaalaatin ayضa isna wuxuu le afar xaaladood an yumkina aljamcu baynahuma fayajib اljamcu inay suurtagal tahay in la heshiisiin karo oo la jamcin karo marka waajib weeye in la jamciyo mihaal mithaalu xadiidu jaabir radia allahu canhu waxaa tusaalo xadiidkii jaabir fii sifati xaji الnabiyi salى اllahu alيه wasalam ee ka hadlayay nebiga habkuu u xajiyey ana الnabiya salى اllahu alيه wasalam sala duhra ywma الnaxri bimaka xadiidkan muxuu ley nebiga duhurka wuxuu ku tukaday maalinkii mina ywma الnaxr ywm alcaashir makuu ku tukaday bu xadidkaa leey wa xadiiثu bni cumara radia allahu canhuma ana الnabiya salaaha bmina midna wuxuu yidhi makuu ku tukaday ywm alcaashir makuu ku tukaday midna wuxuu yii nabig wuxuu ku tukaday minuu ku tukaday laba xadiid wey fayujmacu baynahuma labadooda waxaa lagu heshiisiinayaa biannahu salaaha bimaka nebiga inuu maka ku tukaday walamaa kharaja ilaa mina markuu mina usoo baxana acaadahaa salaadii dib dan buu usoo celiyey biman fiiha min asxaabihi isagoo salaadii ka bixinaya oo dushinaya dadkii meesha joogay iyo saxaabadiisa marka maxaan ku jamcinay nebiga laba marbu duhur tukadee maruu xagga kusoo tukada maka markuu mina u yimidna saxaabadii intooda ayuu la tukaday taana waa suurtagal sooma inaan laba mar tukan karo guriga anuu kusoo tukaday oon isiri jamaacada amay kaa baxday oo dhamaatay ay markaan meesha soo galan waxaan arkay jamaacadii hadda la gelaya waan soo celinaya maxaa diidaya sax idan way dhici kartaa oo mucaad bay ku dhacday qofka laba salaad uu tukan karaa haddaba waxaan labada xadiid isma diidayaan oo labada xadiid maxaan ku heshiisiinaynaa waxaan leenahay nebiga duhurkii markuu kusoo tukaday markuu mina yimidna dibdan buu usoo celiyey marka labada xadiid oo u muuqda in eh, ma aragtay midna leh makuu ku tukada midna leh mina wax duqayni kama dhaxayso اثنان الحالة الثانية oo ah bayna daliilin khaasayn fain lam yumkin اljamcu hadday suurtagal noqon weyda labada in la heshiisiyo faالthanي naasikun in culima الtaariikhu kii labaad baa wuxuu barabixinayaa kii horeeyey waa hagoorma haddii taariikhda la ogaado waa sida hadda masaladii aanu kasoo hadlayno kale mithaal tusaalayaasha waxa uba cadaynaya qowluhu tacaala mithaaluhu qowluhu tacaala ilaahay aayadiisa tusaalo ah yaa ayuha الnabiyu ina axlalna laka aswaajaka alati aatayta ujuurahun wma malakat yamiinuka mima afaaء allahu calayk wbanaati camika wbanaati camaatika wbanaati khaalika wbanaati khaalatika alati haajarna macak wamrأة muؤminaة in wahabat nafsaha lلnabiy in araada الnabiyu an yastankixa khaalisaة laka min duni اlmuminiin aayadiina leh aayadda waxay tiri nebiyow waxaan kuu banaynay oo lagu xaliila inaad guursatid ka horta haweenka hadda aad qabtid haddaad maherkooda bixisid kuwa midigtaada ay hanato addoommada kuwa ay habaryaasha dhaleen kuwa ay abtiyaasha dhaleen kuwa ay adeerada dhaleen kuwa ay eedooyinkaaga dhaleen oo ilma adeerada aad tihiin oo ilma habareedka aad tihiin kuwaas guurkooda waa lagu ogolya aayadda way soo wadaa waxaa la yidhi wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabi iyo haweenay mu'minadahoo haddii ay intay u bararto tiraado nebiga waa isku kaahibeeyey in araada nebiyu an yankixa nebiguna ay dano ugu jirto inuu guursado taana way kuu banaan tahay lakin waxaa khaalisatan laka min duuni muminiin in haweeney ay tirado inuu meher ma rabo waa isku kaa nebiga gaab kuta cid kale ma laha aayadda saasay ahayd suurat alaxzaab bay kusoo orortay wa qowluhu aayaad kale waxaa jirta ina leh laa yaxilu laka annisaau min bacd intaa kadib dumar xalaal kuma aha walaa an tabadala bihina min aswaajin haweenkaas haweenka hadda aad qabtidna kuwa kale kuma badalan kartid walow acjabaka xusnuhuna quruxdoodaba ha ku yaabgeliyeene aayaddii hore waxayna tiri waa kuu xalaal aayadda kalena baabaday harta maxaan leenaha marka fathaniya aayadda dambe leh laa yaxilu aayadda leh ee u muuqata inay ka hor imanaysa aayadda ina axlalna waan kuu xalilnay naasikhatun waxay barabixisay oo lashay liluulaa tii horeysay cala axadi alaqwaali markaan qabanno aqwaasha mufasiriinta ee tirada badan qowl kamida ah. u bixi mayno aayadan inaan dul istaagno maxaa habeen dhan nagu qaadata fi tafsiiri aqwaasha tirada badan iyo wixii laga dhihi lahaa lakiin halkan waxaa rabaa keliya inaan calaqal daliil inoo noqoto inay dhici karto laba nas oo khaasa inay u muuqan karto inay isduqaynayaan ra'yigeena gaaban markaan ku salayno laakiin uu jiro makhraj way out inuu jiro hab loogaga bixi karo ah inaan dhahna mid baa wuxuu yahay khaas midna waa caam ama inaan dhahna mid baa hee naasikha midba mansuukha saddex in lam yumkin innasku haddii naskhi naskhi waa soo sharxay isaguu bixi maayo isna waa naga soo qaatay waqti waa obrogation cancellation xadiidkii oo la yidhaahdo xukumkiisii ma jiro intaabuu ku ekaa waa la rafciyey naskhi hadduu suurtagal noqon waayo marka cumila biraajixi hadba kan xooga badan ee arjaxnaanta wata isagaa lagu camalfalay in kaana hunaaka murajix wax xoojinayo hadduu jiro miaal miaalu tusaalihiisa xadiidu maymuunata ana nabiya sal alla alay sl tazawajaha wa xala xadiid maymuuna wuxuu leeyahay nebiga wuxuu maymuuna guursaday isagoo xalaal ah xalaal maxaa laga wadaa isagoo aan ixraamnayn cumrana kuma jirin xajna kuma jirin qofka markuu cumro iyo xaj ku jiro waxa lagu magacaaba markuu cumrada iyo xajka uu ka baxna waxaa lagu magacaabaa xalaal yani hadda inagoo kale xalaal baana maxaa cumro iyo xaj kuma jirin lakiin qof markuu labada go-od ee cadcad uu xirto ee cumro u aadaya ama xaj waxa lagu magacaaba marka xadiidkan wuxuu leey nabiga markuu maymuuno guursanayay cumro iyo xaj toona kuma jirin xalaal buu ahaaye muxrim ma ahayn وحديث وxadيiث بن cabاas xadiidki بن cabaasna wuxuu ley أن النبي صلى اه عليه وسلم تزaوجha وهو محrim wuxuu guursaday isagoo إxrاam ku jira xadيid koowaad hadda ogo muslim baa wariyey xadiidka labaadna waxaa wariyay alimam bukhaari alimam muslim oo wariyey laba kitaab oo kutubta ugu waaweyn ugu asaxsan bacda kitaab illah baa midna wuxuu leey nebiga maymuune wuxuu guursaday isagoo xalaal ah aan xarmanayn xadiidna wuxuu le nebiga wuxuu guursay maymuuna isagoo xarman halkaa maxaa ka soo baxay labada xadiid makala dhacaan soo ma ma kala dhacaan labada xadiid xagga awoodda markay taaganta lakiin waa isduqaynayaan sida noo muuqato maxaanu ka yeelaynaa marka faraajix sida xooga badan ama kan xooga badan alawal xadiidka koowaad baanu qaadanayna oo ah inuu nebiga maymuuna uu guursay isagoo hee xalaala oo aan xarmanayn leesh haddaba ma hawadeedaan ku doortay لأن ميمونة صاaxibaة الqiصة fahiya adraa biha maxaa yale maymuuna oo ah cidda dhacdadu ay ku dhacday gabadha la guursaday ah iyadaa naga garanaysa ma haweeney baa maanta loogaga sheekeynaya goorta la guursaday iyo waqtii la guursaday cidda guursatay iyo meherka la siiyey iyadaa naga naga taqaan kow waliana xadiidaha xadiidkeedaa oo ah oo ay maymuuno leedahay nebiga markuu i guursanayay nebiga ma xarmaneen ee leedahay muؤyadu waxaa lagu xoojiyey bxadiiثi abi raafic radi alahu canhu xadiiثii abu raafic baa xoojinaya daliil kale usoo gurmadana waa la hayaa oo muxuu leey ana nabiya salى اllahu alيه wasalam taزawajaha wahuwa xalaalu nebiga wuxuu guursaday maymuuna isagoo aan xarmanayn qaala marka wuxu yhi abu raafic oo arrinka xoojinaya wuxuu yidhi wakuntu rasuula baynahuma anaa safiiru ahaa labadooda anaa warka isaga gudbinayay iyadan anaa umigoor nebigaa kuu diyaara nabigan anaa kusoo laabtay anaa hawshaba ka dambeeyey buu leeyay halkaa marka waxaa noo soo baxay maymuunaha oo iyada ahlmaka adraa bishicaabiha iyadii oo ah gabadhii la guursaday baa waxay leedahay nabiga markuu guursanay xalaal baa ko ninkii ka dambeeyo guurkooda labada ruux u dhexeeyeyn ee safiirka ahaa na wuxuu leeyay maymuuna nabiga wuxuu guursay isagoo he xalaal maxaanu ka yeelana marka xadiidka ibn cabaas bukhaari uu ku qoran yahay waxay culimmada ku xukmiyeen wahmi inuu ismoodsiiyey waxay ka mid tahay dhowr xadiida waxaa jira alimaam adaru qudni wagayruhu min almuxadithiin ay ka daba qaateen saxiixeynka amaba xadiid saxiix bukhaari oo kale waxay ka mid tahay wahmi isaga ismoodsiiyey xaaladahaas oo kale marka qofka markii de noocan ma hal kitaab markuu aqriso oo kale waxaa laga yaaba inuu inta soo booda badanaa dadka ku mashquulsan inay islaamka duraan oo kale islaamka markay durayaan oo kale waxyaabahaasoo kale ku mashquul lakin innaga waxba category buu noogu jiraa oo xal bay noo keeneen oo waa laynoo fasiray qofka waxa laga ina bs diiradda uu saaran un keliya arag bukhaariga la sheega waxaabaa ku qoran hadana meeshan waxaabaa ku qoran qofka inuu is yidhaahdo laakiin de waxaa dhici karta axwaal sahwi dhici kara ayaa jira arbaca fain lam yuujad murajixun wax xoojiya haddii la waayana wajaba tawaquf waaba laga istaaga walaa yuujad lahu mithaal saxiix amhilo oo noocan ma isku daya waa ay jirtaa laakiin mid saxiixa ma laha maxaa yel mid walba kama mara tuqayn kama mara alqism thalith qeybta saddexaad an yakuna atacaarudu marka hore waxaan hadda kasoo baxna qayb ina leh caam iyo caam hadana qeyb ina leh khaas iyo khaas hadda maxaa iska hor an yakuna atacaarudu iska hor imaadku inuu noqdo bayna caamin nas caam ah si general oo hadlay iyo wakhaasin mid si gaara ah oo hadlay maxaanu ka yeelinaa xaaladaas marka waa yuhasasu alcaamu bilkhaas naskii caamka ahaa waa la khasisaya marka khaaska ayaa khasisaya oo kaasu dhib ugama ah bahn waxaan leenaha kana si guud ahaaneed buu u hadlay kana si gaar ahaaneed buu u hadlay marka isma diidayaan sax hadda haddaan idhaahdo dhammaan beri kalaas ma jiro haddaan idhaahdo dadkii o dhan ba ardadii baan la hadlay okay haddana haddaan intaan imaado eh, maxamed iyo yusuf ale saddexdiinan idinku waa inaad timaadaan maxaa darsi baa idin dhaafo idinkugu celinaya waxaa leeyay macalinka hadalkiisa uu isburiyey intuu yiri galaas ma jiro buu saddex nin haddana wuxuu yiri galaas baa jira maya kii hore si guud ahaaneed baan ula hadlay oo intii darsiga qaadatay ma soo gelayaan saddexdanna maadaama duruus ay dhaaftay si gaara ah loola hadlay marka midna waa khaas midna waa caam isma diidayaan nusuustana way ku jirtaa maalan tusaale ahaan mithaaluhu qowluhu sala allahu aleyh wasalam fi ma saqat isamaau lcushur nabigu wuxuu yidhi beerta markuu ka hadlayey wixii samadu ay waraabiso roob waxaa laga bixinayaa toban dolool doloolka cushurkiisa laga bixinaya wa laysa fi ma duna khamsati awsuq sadaqa iyo xadiid ina leh khamsata awsuqba haddii ay wixii ka yar yihiin sadaqa lagama rabo xadiidkana wuxuu yidhi saqat الsamaء اlcushr wax alla wuxuu roob roobba hadduu do-o oo beertu ay noqota mid ilaahay subxaana wa tacaala saa ku waraabiyey cushra laga bixiy xadiidkan wuxuu leeyahay wixii shan wasqi ka yar waxba lagama raba xadiidkan in leh waxaan leenahay الأول بالثاني alwalu bithani kan koowaad khaas baa laga dhigay kan labaada lagu khasasaya walaa tajibu zakatu zakada kuma waajibayso ila fi ma balaga khamsata markii shan wasqi ay zakada ama wux ay gaaraan baarta ay gaarto un bay sakada ku waajibaysaa saa darteed labadana shaqo iskuma leh midna waa cam midna waa khaas alqism raabic qeybta afaraad ee noo harsanayd waxay tahay an yakuna waa qeybtii ugu dambeysay an yakuna atacaarudu bayna nasayn isku horimaadku inuu dhex dhaco laba nas axaduhumaa acamu min alaakhar min wajh midkood midka kale uu ka guda weyn yahay marka dhan laga eego wa akhasu min wajhin dhan kalena uu kaga khaas yahay uu noocan maa ka dhuudhuuban yahay falahu halaau xaalaad saddex xaaladood kama badna laba nas wey oo culimadu dhihi jireen hada am min wajhi wa akhas min wajhi dhan marka laga eegn waxaad mooda inu ka guda weyn dhan marka laga eegn waxaad mooda inuu si u yahay saddex xaaladood buu iman karaa ko an yaquuma daliilu calى takhsiisi cumuumi axadihima bاlآkhar inuu daliil u yimaado oo u uqumo daliil khasisaya labadooda mid ka mida cumuumkiisa kan kale lagu khasi fa yukhasis biha lagu khasisaya mithaaluhu maalan qowluhu tacaala tusaalaha aada buu waadixu yahay ilahay qur-aanka ku yihi wاladiina yutawafawna minkum yadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihin arbacata ashhurin wcashara haweenka laga dhinto markay ciddo tirsanayaan ciddadood waa afar bilood iyo toban beri aadi maxay tiri haweenayda hee marka laga dhinto oo ay ciddo tirsan ciddadeeda maxaa la yidhi afar bilood iyo toban beri wa qowluhu aayad kale waxayna leedahay wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahun haweenka uur kale ee uursidayaasha ah haddii ajalkooda ama ciddadooda waxay dhammaanaysaa markay uurka ay dejiyaan haweeneyda iyadoo uur leh haddii la furo ama laga dhinto ciddada goormay ku egta markay u musho waxaa laga hadda haddii la furo saddex habeen kadib hadday dhasho la dhihi maayo saddex cidda maxaa u tirsan weyda u dhamaatay yani saddex maxaa u tirsan weyda saddex dhiig ama haweeney laga dhintay oo uur leh haddii laga dhinto caawa markuu odayga dhinto habeen dambe hadday dhasho aayadda maxaa laga fahmayaa inay guursan karto laakiin midaan uurka lahayn inay sugaysa he afar bilood iyo toban beri labada nas waa ka marka maxaanu ka yeelaynaa nas ayadna waxayna leedahay haween haweenay walboo laga dhinto ciddadeedu afar bilood iyo toban beri ayadna waxay leedahay haweenayda markay uur leedahay ciddadeeda waa markay umusho waxaan leenahay fal uulaa aayadda koowaad ee inaleh haweeney walba oo laga dhintay ciddadii afar bal toban beri khaasatun fi lmutawafa canha waxay gaar ku tahay haweeneyda laga dhintay caamatun fi lxaamil wagayriha waxayse caam ku tahay oo halkaa waxaa soo galaya gabadha iyadoo uurka leh ama haweeneyda uurka leh iyo wixii la halmaada wthaniya aayadda labaad khaasatun fi lxaamili caama khaasatun fi lxaamili waxay gaar ku tahay haweeneyda uurka kale caamatun fi lmutawafa canha markay taagan tahay haweeneyda laga dhintana waa caamahan ahaan wey waayruhaa fi lmutawafa canha waayrihi halkaa qoomadii inuu dhigay ahayd meesha qalad baa ku jira iska saxa iyo waayriha wixii kasoo haray laakin dala daliilu daliil baa marka wuxuu muujiyey calaa takhsiisi cumuumi lula bthaaniya aayaddii koowaad cumuumkeedii in lagu khaas yeelay aayaddii labaad wadalika maxaa marka muujinaya ana subaycata alslamiya gabadha lagu magacaabo وضعت بعد وفاة وضعت بعد وفاة زوجها زوجها waxay dhashay markii odaygeeda uu dhintay bilayaalin odaygeedii geeridiisoo laga jooga habeenno fara ku tirisa bay gabadhaas umushay faadina laha nabiyu sal ly sl nabiga wuxuu u ogolaaday an tatasawaj inay guursato wacalaa haadaa annagoo kaa ka duulayno ku duldhisayna fatakunu cidat lxaamili gabadha uur kale cidadeedu wuxuu yahay ilaa wadci lxamli ilaa ay ka dhasho sawaءn kanat mutawafa canha aw ayraha ama ha laga dhinta miyaa laga dhiman labada nas marka shaqo iskuma leh waxaan leenaha marka haweeney walba ee laga dhintay afar bilood iyo toban bir iyadoo meesha ay taaganta waxaan leenahay naskaasu caam ahaan buu u hadlay laakiin haweeneydu hadday uur leedahay ciddadeedu waa ilaa ay ka dhasho haddii la yihahdo ciddadu waa ilaa ay ka dhasho waxaa dhici karta gabadhii in la furay iyadoo uurkeedu uu yahay laba bilood haweeneydan waxay ku umushaa gaaliban sagaal bilood sooma imisaa ka hasan imisaa ka toddoba bilood sooma haddii ninka bisha labaad uu dhinto imisay sugaysaa toddoba bilood bay sugaysaa sax haddii ninka uu dhinto habeenka ugu dambaysa oo laba habeen kadibna gabadhii ay umusho imisay sugaysaa laba habeen marna mucdadu ku dheeraan kartaa marna way ku gaabnaan kartaa waa tusaale un khilaaf fiqiya jira maalan laga soo xigto bacd alfuqaha annaha tactad biabcad اljalayn labada ajalkoodii dheer bay qaadanaysaa waa tanay leeyihin masale iyadana nagu soo martay fi lmuxarar iyadoo mufasal ah laakiin kan tusaale ahaan baan u keenay oo waxaan leenahay xadiidka subeyca wuxuu muujinayaa subeyc markii odageedii uu geeriyooday habeena kadib markay umushay oo nebiga markay utimid kadib buu nebigu waad guursan kartaa haddaba haddii arrinku ahaan lahaa haweeney walba laga dhintay inay afar bilood iyo toban beri bay tirsanaysaa regardless of iyadoo aan loo eegin ina uurla inayn uur lahaan lahayn subayca looma ogolaadin inay ninka guursato laakiin ogolaanshaha nebiga uu ogolaaday permissionkan uu sii subeyc waxaa laga qaadanayaa in arrinka ah afar bilood iyo toban beri inaanu khusayn gabadha markay uur leedahay oo shan habeen laba habeen kadib hore ay ka guursan karto xadiidkan waa xadiid sugan oo dood aanu ka taagna xadiidka bukhaari oo wariye fi kitaab alaaq markuu fasiriya ulaat اlaxmaali ajalahuna an yadacna xamlahun alxaala الثaaniya wain lam yaqum daliilu haddaanu daliil meeshii iman calى takhsiisi cumuumi axadihima biاlآakhar ku qumaya in labada nas mid ka mida cumuumkiisa in lagu khasisay kan kale cumila biraajixi kan xooga badan baa la qaadanaya mithaalu dalik yani waa maxay waxaan weynay nas ina leh midkood waa la khasisay waxaan leenahay raajixan qaadanayna mithaalu dalik qowluhu salى اllahu عalيه wasalam ida dakla axadukum اlmasjida falaa yajlis xataa yusalliya ragcatayn midkiin markuu masaajidka uu soo galo yaanu fariisan ilaa laba ragc u ka tukado masaajid qof kastoo soo gala waa inuu tukado laba ragc inuu tukado waa xadiid wa qowluhu xadiid kalena wuxuuna leeyahy laa salaata bacda الصubxi xataa tadluca الshams ma tukan lama tukan karo salaada subax kadib ilaa ay qoraxdu ka soo baxo walaa salaata bacda alcasri xataa taqruba shams casrka kadibna salaadna ma tukan karo ilaa qoraxdu ka dhacdo xadiidna wuxuuna yihi mar kastoo masaajidka lasoo gala hala tukado xadiidna wuxuu yihi maya bacda salaat subx ama masaajidka soo gala ama hasoo geli ma tukan karti bacda salaati alcasrina masaajidka soo gala ama hasoo geli ma tukan karti xadiidna waana qabtay xadiidna wuxuu la tukado labada xadiid maxaa laga yeelay falawalu marka kan koowaad waxaan leenaha khaasun fi taxiyati lmasjidi wuxuu khaas salaanta masjidka la salaamay caamun fi lwaqti xagga waqtiga markay taagan tahana waa sibuu marka u ballaarayn wathani ka labaadna khaasun fi lwaqti waqtigu ka hadlay caamun fi salaati salaadana si guud ahaanad buu kula had markaa u tilmaamay waxaan leenaha marka yashmalu taxiyat almasjidi wagayraha wuxuu soo gelay halkaa taxiyat almasjid iyo salaadaha kasoo haray lakin lakin araajixa laakiin sida xooga badan takhsiisu cumuumi thani ka labaad cumuumkiisa in lagu gaarayo bilawali kan hore oo maxaan leenahay fatajuuzu taxiyat lmasjidi taxiyat lmasjid in la tukaday way bannaan tahay fi lawqaati lmanhiyi canha waqtiyada layska reebay ama fi awqaati almanhiyi can cumuumi salaati fiiha waqtiyada layska reebay in salaadba la tukado haddii masaajid lasoo galo waa tukan kartaa waxaan leenahay xadiidka kan wuxuu ka hadlay waqtiyada inaan la tukan karin laakiin markay taagan tahay masaajid baan soo galay maxaa aniga masjidka haddaanan soo gelinayn salaad miyaa laga rabi lahaa cid i weydiin lahayd markaa mala gurigay miyaan ku tukan karaa maya nas baa ilahay ma tukan karti bacda salaati asubx bacda salaati alcasr laakiin inaan salaad tukadaay waxaa keena dukhuuli lmasjida masjidka inaan soo galo mar hadday sidaa tahay waxaan leeyahay haddaba soo gelitaanka masaajidkaa keena inaan salaada tukado oo naskaasaa i qabanaya markaasuu l wainamaa rajaxna dalik ka waxaan u xoojinay lianna takhsiisa cumuumi thaani maxaa yeelay naska labaad caamkiisa in la khasiso qad habata bigayri taxiyati lmasjidi wuxuu ku sugnaaday waxaan taxiyati lmasjid ahayn ka qadaai lmafruudati salaadaha faradka in la qallayn karo oo kale wa icaadati ljamacati jamaca in la soo celin karo fadacufu cumuumuhu cumuumkiisa cad daciif buu noqday oo waxaan waxaan soo toosay eh, qoraxdii oo aan dhicin casarkiina ma tukan ma tukanay mise ma tukanayo ma tukanayo hurda ilaa fajirkii ma tukan waan soo toosay waxaan jameecadii ka baxdo fajirkii noocan ma fajirkii waa laga baxay ma tukanayo mise ma tukanayo waa tukanaya haddaba arag haddii la ogolaaday in salaad qalla ah la qallayn karo haddii la ogolaaday ko haddii la ogolaaday maalan jamaacadii oo kale eh, meel baan kusoo tukaday anoo kaligeyba guriga kusoo tukaday kadib masjid baan ibn waxaan arkay salaadii fajar ama salaadii casaro jamaaca ma la tukan kars lama tukan karo ma waxa lele ma tukan karti maadaama horaa usoo tukatay waan soo celin kara in yar ka hor aan ka hadla sooma salaata arasuul bimakan ka hadlana sooma waan soo celin karaa haddii icaadat aljamaca cid ka hadasha aanay jirin wa adaa alqadana amaba qadihiina in la soo celiya cid ka hadasha aanay jirin adilada meesha ay jiraan see loogaga hadlaya dukuulka masjidka aan soo galo nas meesha u haysto masaladan iyadoo khilaafkeedu dheer yahay culimada qaarkood waxay gaareen heer ay yihahdeen bacda salaat alcasr marka la gaaro masjid ha soo geli meelaha jornaalaha iska warwareeg damaantana anigu ma ma butuliyan ku jiraya ma wareegaya walidaalika jawaabta ugu quruxda badan waa jawaabtii imaam shaafici wuxuu yihi salaadaha waan kala saaraynaa an takuna min dawati اlasbaabi salaad ay sabab keentay maanta haddaan masjidka soo geli lahayn oo meelaha iska fariisan lahaa cid tuka i dhahdeen ama lama dhihi lahayn tuko mana tukan kari lahayn maxaa waqtiga waa manhi canhu laakiin soo gelitaanka masaajidka maadaama ay salaadu ay keenayso wax alla wixii dawaati alasbaab waa lala imanaya xataa wain kana fi alawqaati almanhiya canha xataa ha soo gasho waqtiyada markaa la yska reebo idan masaladan iyada ah, habka arag usuuliyan sida markaa loo xaliyey saddex wain lam yaqun daliilun walaa muraajix haddaanu halkaa aanu qomin daliil iyo wax xoojinaya litakhsiisi cumuumi axadihima bithaani oo mid ka mida labadaa nas cumuumkiisa in lagu khasa kan labaad haddii taa ay surtoobi weydo wajaba alcamalu bikullin minhuma mid kasta eh, naskaa ka mida ayaa waajiba in lagu camal falo fii laa yatacaaradaani fiihi eriyada aanay isaga hor imanin baa lagu camal falaya wاtawaquf fi suura alati yatacaaradaani fiiha suurad hadday jirto ay iskaga hor imanayaana suuradii waa laga istaagaya yani bimacnaa meeshii tacaarud aanu jirinna maxaanu yeelaynaa waa ku camal falayan labadooda meesha isaga hor imaanayan farahan ka bixinayna halkaa waxaa soo gelaya wax alla wixii nas ah oo aan leeyahay maya kan aan iska dayno xaaladan waa la diiday xaaladan waa la ogolaaday xaaladan waa la diiday xaaladan waa la ogolaaday areada tacaarudka aanu imanayna waan ku camal falayna area tacarudka iman iska ilaalina laakin laa yumkinu atacaarudu laakin iska hor imaa suurtagal maha bayna anusuusi nusuusta inay iska hor timaado fii nafsi اlamri xaqiiqadu waxay tahay calaa wajhin laa yumkinu fiihi اljamcu inay isaga hor timaado hab aanay marnaba suurtagal ahayn in la heshiisiiyo wala nask naskin aanu suurtagalahayn wala tarjiixu kala xoojinna aanu suurtagalahayn lana nusuusa laa tatanaaqad maxaa nusuusta diiniga iskama hortimaado wrasuulu sal اllahu alيyه waslm rasuulkana qad bayana wabalg waa u cadeey waanu gaarsiiyey dadka walakin qad yaqacu dalika bixasbi nadari اlmujtahidi lakiin inay dhacdaa laga yaabaa iyadoo arinkaas uu ku xiran yahay ninka mujtahidka nadradiisa liqusuurihi yani in nadradaadu ay gaabato wallahu aclam laga yaaba in adiga fahamkaagu iska gaaban yahay ayaa laga yaaba laakiin waxa iska hor imanaya markaa ma laha yani bimacnaa eh, si kasta marka loo fiiriyo waxaan aada moodid inay isduqaynayaan waa wax idinka noocan ma ama nadarada marka ay ka timaado waxaa marka idinka rabaa eh, darsiga intaanan ka bixin inaad qaadataan eh, lailis ahaan u qaadataan inaad keentaan qeybta afaraad qeybta qeybaha kale way sahlan tahay qaybtan afaraad baa waxaan idinka rabaa saddexaad aan dhehe in lam yaqun daliilun walaa murajaxun litakhsiisi cumuumi axadihima bاthani wajaba alcamalu bikuli minhuma fima laa yatacaaradaani fiihi nusuusta area waxaa jirta aanay waxba isduqaynin oo noocan ma eh, contradictory zone maaha inaad keeni kartid iyo xaaladaha aan isdhihi karti tawaquf in laga samayn karo tusaalooyinkooda idinka rabaa insha allah haddaad keeni kartaan wiilka soo socda bidn illahi subxana wa tacala waxaan noo harsan dabcan waxaan caawa ka fekerayay in aan aan aan intaan israaciyo laakiin bal intan yar aan ku daro shir baan leenahay maahane waan wadi lahaa altartiibu bayna aladilati adiladii sida loo kala hormarin lahaa ida itafaqat aladilatu asaabiqa adiladii soo hormartay hadday iswaafaqdo alkitaabu walsunnatu walijmacu walqiyaasu calaa xukmin xukm hadday isku waafaqaan aw infarada axaduhumaa ow axaduha midkood uu gaar noqdo min gayri mucaaridin iyadoo cid wax ka hor imanaya aanu jirin wajaba ihbaatuh sidiisaa loo sugaya aayaddii xadiidkii mid walba colomkeedii ku jirtaa wain tacaarada hadday iska hor yimaadaan sida noo muuqata wa amkana aljamcu suurtagalna ay noqoto in la heshiisiyana wajaba aljamcu waxa waajib noqonaya in la heshiisiyo wain lam yumkin aljamcu hadday suurtagal noqon weydana cumila binnaskhi kan naskhiga baa lagu camalfalaya in tama shuruudu hadii shuruudu naskhi ay kaamil noqoto masalada iyadaa meel baanu dhignay wain lam yumkin nasqu marka halkan usoo nootan nasqu hadduu suurtogeli waayo fayajibu tarjiixu tarjiix baa marka waajiba maantana waxaan raadinaynay ama aan kelimada waxaan raadinaynaa murajix murajix muxuu yahy see loo kala hormarinaya iyadaa kala horeysa fayurajaxu min alkitaabi wasunna markay taagan tahay alkitaab wasunna maxaa la rajaxaya annas cala aahir nas iyo daahir baa iska hor yimid maxaan hormarinaynaa annas muqadam cala alظaahir wاldaahir waxaan ka hormarinaynaa cala almuawal wاlmantuuq waxaan ka hormarinaynaa cala almafhuum wa almuhbit waxaan ka hormarinaynaa cala annaafi masaladii in yar ka hor aanu sheegin wاnnaaqilu cala alasli kan asalka ka raraya waxaan ka hormarinaya cala almubqi calayhi midka meeshiisa ku daynayo lianna maca annaaqili maxaa yaele qofka asalka ka rarayay ziyaadata cilmin cilmi aqoon dheeriya oo dheeri macnaha oo ziyaadaha dheh oo dheeraad ah ayuu noo hayaa kan kale aanu hayn wlcaamu lmaxfuudu caamkii maxfuudka maxaa loola jeeda huwa aladii lam yukhasas midka aan takhsiis aanu ku dhicin calى gayr اlmaxfuudi midka la khasisaan ka hormarina wama kana sifaat اlqabuuli fiihi akhar mid midka xambaarsan sifaat اlqabuulida ay ku badan taha waxaan ka hormarinaya calaa maa duuna midka aanan sifaat qubul xambaarsanayn wa saaxibu alqisati qofka qisada ay ku dhacdeen waxaan ka hormarinaynaa calaa hayri sida maymuna haddaan uga hormarnay ibn cabaas oo kale wayuqadamu min alijmaaci ijmac markay taagantaha waxaa la hormarinaya alqaciyu kan go-an cala dhaniyi kan malada ku salaysan wayuqadamu min alqiyaasi markay taagantaha waxaa la hormarinaya aljaliyu kan muuqda cala alkhafiy kan qarsoon halkabaa fahmna sooma tartiib aladila marka iska horimaad markaa mala marka hadda ma sharxay annas an soo sharaxna amiladiisa aldaahir almuawal almantuuq almafhuum almuthbit annaafi annaaqin can asal in yar ka hor aad ogaateen intaba marka habkaasaa loo kala hormarin waxayna ka mid tahay waxyaabaha usuul fiqiga fahamkiisu nusuustaa kuu kala habaysmaysa nusuusta ilaahay midbaba kusoo hor istaagaysaa yani waxa dhan way ku kala cad wax iska hor imanaya iyo badanaana khilaafaadkan tirada badan iyo culimmadu waa la isdiiday iyo maantana waa la murmay markaad maqashin badanaa dadka waxaa ka maqan fankii asalkiibaa ka maqan ama jurisprudensygii badanaa ah hadduu maqan yahana khilaafka uu yimaado lakiin waxaa dhici karta ragga waaweyn oo usuula fiqiga dhigay inay u iskhilaafaan khilaafka marka wuxuu ku salaysanya macnaheeda maha fahamka maha wuxuu ku salaysanya usuushu ku salaysanya usuushooda midwalba wuxuu leeya wadda uu maro waxaa laga yaabaa usuushiisaas waxbuu soo kala hormariyey waxbuu categoriy u samaystay waxbuu sameeyey asalkiisaasu isagu ka duulay ee macnaheeda maha inuu ninka ka naska ku diidan yahay maaha waxaa noo harsan bes almufti wاlmustafti iyo alijtihaad wاtaqliido iska un darsi iska sahlan ah kadibna imtixaan baa xigi doona biidn اllahi subxana watacala halkaa waxaan ku daboolnay hal ka mid ah maadooyinkii soddonka ahaa ee aan ugu talagalnay tifas ama almachad atawfiiq alislaami sharci ee aanu xalay in fara badan ka wada hadalnay in badan aan soo gudbinay wabillahi towfiq